wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastaad joogtaan iyo siduu idiin soo gaarayo maqalka k n n waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur oo xilligan oo kale ka dhagaysataan raadiyaha kulmiye mar kale ismaqal wanaagsan waa talaado shanta sebteembar ka wararkan maanta idinkugu helno barnaamijka ciyaaraha waxaa ka mid a ah maxamed saalax oo soo dhoweeyey inuu ka tago naadiga liverpool isagoo doortay inuu aado horyaalka sacuudi carabiya sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa alexander arnold oo gebi ahaanba laga saaray liiska xidigaha xulka qaranka england waa maxay sababta barnaamijkaanu kugu soo gudbin doonaa xidiga reer baraaziil ee lagu magacaabo antony una ciyaara kooxda manchester united oo halis ugu jira inuu maro waddadii oo horey u maray mason greenwood islamarkaana mustaqbalkiisa kubadda cagta uu waayo iyadoo lagu soo eedeeyey inuu xaaskiisii hore jirdil u geystay weliba iyadoo xaamilaha dacwana haatan ay ku maaragtay maxkamad ka geysay barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa goolahay andare onana oo ka naxsaday manchester united kadib markii la ogaaday inuu dib ugu laabanayo xulkiisa qaranka kameruun qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal muddadu barnaamijka hawada ku jira waxaa farsameynaya sheekeeye aniguna waxaan ahay lul maxamuud ee mar kale soo dhowaada dhegeystayaal qaybaha ugu horeeya barnaamijka ayaan u gudagalaynaaye markaana haddaan eegno kooxda kubadda cagta al itihaad ee ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya ayaa markan waxay kordhinaysaaba qiimaha lacageed oo ay ku dooneyso ciyaaryahanka reer masar ee maxamed saalax waxaanay gaarsiisay ayaa la leeyahay dalabkaasi milyan oo geni oo ay saxiixa laacibkani ku xaqiijin karto ka hor intaan la gaarin maalinta khamiista ah ee beri maahane beri dambe islamarkaana suuqa kaliibsiga ee horyaalka sacuudigana uu xirmi doono markaasi sacuudiga horyaalkiisa ayaa waxuu ka dambeeyaaba maaragtay marka la joogo suuqa kaliibsiga horyaalka sacuudiga dhamaan suuqyada kale haatan suuqyada yurub waa xirmeen balse sacuudiga weli waa furan yahay toddobaadkan ayayna fursad u haystaanba xiddi kasta doonayaan inay gacanta kusoo dhigaan kooxaha ka ciyaara qaaradda Yurubna wadnaha ayay farta ku hayaan oo xidigahooda ugu muhiimsan ayaa laga kala xulanayaa oo maaragtay dhankaasi horyaalka Sacuudi Carabiya ayaa loo sii daabulayaa ciyaaryahanada magacyada waaweyn ku leh qaaradda Yurub mas-uuliyiin ka socda kooxda al itihaad ayaana haatan waxay imaadeenba magaalada london ee dalka ingiriiska iyagoo usii safri doona magaalada liverpool si ay wada wadahadlo ula yeeshaan xidiga maxamed saalax iyo sidoo kaleba maamulka kooxda liverpool xiriirka kubadda cagta dalka masar ayaana wuxuu ogolaadayba in maxamed saalax fursad loo siiyo inuu waqti horeba oo si amniya amaba si aamina xulkiisa uu usii joogo iyadoo uk-na ee maaragtay ee haatan ku sugan yihiinba malkiilayaal ay soo dirsadeen naadiga al itihaad islamarkaana waxaa la filayaaba saacadaha soo aadan in la dhammaystiro heshiiska saalax oo ugu biirayo naadiga al itihaad ee ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya kooxda reer sacuudi ayaana haatan waxay ka go-an tahayba inay lasoo saxiixdaan saalax iyagoo haatan ah kordhiyay dalabkii ah, maaragtay markii hore waxay ku doonayeen lacag gaaraysa boqol iyo toddobaatan milyan iyagoo haatan ah dalabkaasi gaarsiiyay laba boqol shan iyo toban milyan oo geni si ay gacanta ugu dhigaan ciyaaryahanka saalax saalax ayaa ilaa iyo haatan wax wara aana ka imaanin taas oo aamusnaantu aamusan yahan loo qaatayba amaba loo fasiran karo inuu raali ka yahay inuu ku biiro kooxda al itihaad ee horyaalka sacuudi carabiya ka ciyaarta saalax ayuu hadduu horyaalkaasi ku biiro wuxuu noqon doonaaba xidig mushaaraad aad u badan farta laga saaro weliba wuxuu ka mushaar badnaan doonaa christiano ronaldo marka lacag waa qaadasho oo adoo lacag ku hortaalo aad bay u adagtahay inaad ka tagto saalax marka waxaa leeyahay aad buu ugu qanacsan yahay inuu liverpool ka tago isla mar ahaantaana uu ku biiro kooxda reer sacuudi ee al-itihaad saalax ayaana al-itihaad waxay siin doontaaba laba dhibic afartan iyo shan milyan oo geni toddobaadkii oo weliba lacago kaloo abaalmarino dheeriya ee farta ka saari doonaan ciyaaryahanka saalax ayaana haatan wuxuu u arkaaba fursad aada u weyn inuu ku biiro horyaalka sacuudiga gaar ahaan naadiga al-itihaad tababaraha liverpool coloob ayaa wuxuu ku adkeysanayaaba in liverpool aysan ka maarmi karin saalax markaana waxuu doonayaaba in saalax ay kooxda haysato gacantoodana aysan ka bixin balse aad ayay taasi u adag tahay saalax ayaa intuu liverpool joogay waxa u saftay saddex boqol kulan tan iyo markii uu uga soo wareegay naadiga roma labada kun Ciyaaryahankan ayaana waqtigiisii Anfield aad ugu raaxaystay, isla markaana koobab kala duwan ugu qaaday sida Premier League, Champions League iyo koobab kaloo badan. Intii uu joogay naadiga Liverpool, Salah waxa uu ka noqdayba xidig dhaliya goolal aad u badan, koob badanna kula guuleystay naadiga Liverpool, balse haatan waxaa muuqanaysaba inay kala dhamaan doonaan Salah iyo waliba naadiga Reds, iyadoo uu Salah ku qanacsan yahay inuu ka tago kooxda Liverpool. Bye. Dhaqaalaha Sacuudi Carabiya ayaa haatan waxuu ka mid yahay horyaalada lacagta ugu badan adduunka bixiya iyadoo markaasi xiddiga dhowrana xagaagaani ama sanadkan bay gacanta ku dhigeen sanadkan horyaalka sacuudiga xidigihii ugu badnaa ee magacyada waaweyn kule qaaradda Yurub ayay gacanta ku dhigeen Cristiano Ronaldo ugu horeeyey Karim Benzema Kante Neymar Mahrez iyo xidigo kaloo badan sida Fabinho iyo waxaa weeye xidigo badan ayay sanadkan daldasheen farmiino ayaa qayb ka ah horyaalka sacuudiga horyaalada qaaradda yurub ayayna ka qaadeen xidigahani sida brimer leaga iyo weliba horyaalkaasi ee lagu magacaabo laliigaha dalka sbein iyadoo ilaa iyo maaragtay faranse xidiga ka daabushay horyaalka sacuudi carabiya lacagaha ugu badan ayuu maaragtay xidigaha farta ka saaraya oo mushaaraad waali ah oo aan marnabo lagu riyoon karin ayay xidigaha maaragta ay soo qaadanayaan ee farta ka saarayaan kooxaha horyaalka sacuudi carabiya ka dhisan suuqa kaliibsiga horyaalka sacuudiga ayaana haatan weli aan xirmin iyadoo ay fursad u haystaan inay xidigo kale oo dhowra ah ay gacanta ku soo dhigaan haddaan eegno xidigaha haatan ee la doonayo amaba la filayo in saacadaha soo aadan ee horyaalka sacuudiga maraan waxaa qayb ka ah maxamed saalax liverpool ayuu ka tirsan yahay naadiga al-itihaad ayaa dooneyso waxayna dooneysaaba kooxdan ka dhisan caasimadda jidda inay gacanta kusoo dhigto xidiga reer ijabti ee maxamed saalax sidoo kale waxaa qeybkaa ah xidigaha la doonayaba in halkaasi loo raro amaba ay gacanta ku dhigaan horyaalka sacuudiga bawel bogba bogba ayaa xidigan haatan wuxuu joogaa naadiga juventus waxuuna diyaar u yahayba inuu kooxdan iskaaga tago waxaan la filayaaba inuu aadi karo horyaalka sacuudi carabiya sidoo kale xidigaha la filayo inay horyaalkaasi u aadaan waxaa qayb ka noqon doona jadon sanjo manchester united ayuu u ciyaaraa xidigan ayaa waxaa la filayaaba inuu ka tegayo ma united islamarkaana uu aadayo horyaalka sacuudiga kooxa badan oo horyaalkaasi ka ciyaara ayaana waxay diyaar u yihiinba ama ay doonayaan in ciyaaryahanka lagu magacaabo Jadon Sancho ay gacanta ku dhigaan xidigan Manchester United sida la arkay waa uu ku fashilmay inuu wax ka qabsadan waa ku adkaatay tababaraha kooxda Tanhaagna kuma qanacsanaba in xidigan uu kooxdiisa kasii mid ahaado sida daraadeed waa iska dirayaan ciyaaryahanka Jadon Sancho ayaana diyaar u ah la leeyahay inuu ka tago Manchester United oo waa ay kala dhamaanayaan sidoo kale waxaa qayb ka ahba xidigaha la filayo inay aadaan horyaalka sacuudi carabiya marco ferati b s g ayuu u ciyaaraa waxaa la filayaa inuu ka tago naadigani islamarkaana uu aadaba horyaalka sacuudi carabiya halkaas lacag ayaa taallo waa laisku sheegay haddii xidigo badan oo waaweyn ay tageen tartan meesha kama marno oo tartanna waa u yaalaa horyaalka sacuudi carabiya ayaana haatan wuxuu wadaaba iyo weefa ayuu la wadaa wuxuuna doonayaa kooxda ku guulaysato horyaalkaasi inay qayb ka noqoto ama ay ciyaarto tartanka xiisaha badan ee champions leaga jambiyoonka ayaana haatan isku aadka wareega guruubyada la sameeyey iyadoo maaragtay sanadkan oo noqon doontaba xidigihii ugu badnaa ee magacyada waaweyn ku lahaa ay ka maqnaan doonaan tartanka champions leaga sida christiano ronaldo karim benzema ngolo kante waxaa qeybkaa ah xidigaha maaragta ka maqnaan doona xidiga lagu magacaabo ciyaaryahanka sergio ramos daafacaasi ayaa waa daafaca reer spain ayaa haatan koox la-aana sanadkana waxa muuqata inuusan ciyaari doonin tartanka champions leaga ibrahimovic oo ciyaaraha ka fariistay xidigo badan oo magacyo waaweyn ayaa sanadkan champions leaga ka maqnaan doona leonel miisi xitaa qudhiisa waa uu ka maqan yahay tartanka champions leaga oo miisi dhankaas iyo horyaalka mlska ayuu xidigaani u ciyaaraa oo mareykanka ayuu ka dhacay sidaa darteedna jambiyoonka waa ismaaxsalaameeyeen marka sanadkan jambiyoonka xidigo badan ayaa laga tabayaa oo ka maqan hadaan eegno xidigaha la filayo in dhankaasi sacuudiga aadaan waxaa kaloo qeyb ka ah David De Gea goolayahan waa free oo haatan wax kooxa ma haysto United ayuuna ka tagay markii ugu dambeysay Hugo Lloris ayaa qeyb ka ah Tottenham ayuu haatan jooga horyaalka Sacuudi Carabiya ayaana la filayaa inuu aado saacadaha soo aadan Lingard ayaa qeyb ka ah xidigaha la filayo inay aadaan dhankaasi Sacuudiga xidigan haatan waa free wax kooxa uma ciyaaro waana la filayaaba in halkaas uu ka dhaco Daniel Bendonce xidig la yiraahdo qaybka Wolves oo haatan jooga balse waxaa la filayaaba in saacadaha soo aadan uu aado horyaalka Sacuudi Carabiya halkaasina waxbaa la iskaaga sheegayo xidigihii waa ay ku sii qulqulayaan horyaalka Sacuudi Carabiya xoog ayayna waxay saarayaanba maamulka horyaalkaasi in horyaalka la dhiso uuna ka mid noqdo horyaalada ugu waaweyn qaaradda maaragtay horyaalada ugu waaweyn islamarkaana ugu xiisaha badan inuu noqdo ayaa la doonayaa haatan waddada ku socdaana waa waddadii ay ku noqon lahaayeenba horyaal la xiiseeyo maadaama xidigo waaweyn oo magacyada halkaasi la layskugu geeyey weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha k n n sans amour. xidig u ciyaara kooxda liverpool iyo waliba xulka qaranka england tarant alexander arnold ayaa waxaa laga saaray waajibaadka qarankiisa england kadib dhaawac soo gaaray ciyaaryahankani kabtan ku-xigeenka liverpool ayaana wuxuu seegi doonaaba kulamada dalkiisa ou la ciyaari doono dalalka ukrein scotland kadib markii uu soo gaaray dhaawac kulankii ay liverpool la ciyaartay aston villa arnold ayaana haatan waxuu bilaabi doonaaba kasoo kabashada dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankan ayaana ka nasan doonaba kulamada soo aadan ee xulka qarankiisa ay ciyaari doonaan xidig reer england ayaana sidoo kale shaki waxuu ku jiraaba in adiga liverpool marka dib ay usoo laabtaan kulamada horyaalka inuu maaragtay kulankee liverpool la ciyaari doonto wolfis inuu ka maqnaan doono kadib marka fasaxa xulalka laga soo laabto arnold shaki ayaa ku jira in kulankaasi ay heli karto naadiga Liverpool tababaraha Liverpool ayaana xidigan wuxuu sheegaba inuu soo kabsan doono islamarkaana haatan uu dhaawac soo gaaray la filayana in bartamaha horyaalka uu dib usoo laabto Arnold ayaana dhaawac soo gaaray awgiis waxa uu ka maqnaan doonaa ama uu seegi doonaaba in maaragtay eh, maaragtay kooxdiisa iyo waliba xulkiisa uusan u ciyaarin ciyaaro badan ama kulamo muhiima haddaan markaan eegno ciyaaryahanka garabka uga ciyaaray kooxda manchester united iyo xulka qaranka baraaziil antony ayaa waxaa laga saarayba xulkiisa baraaziil sabab la xiriirta eedeymo xadguduba oo ay soo jeedisay xaaskiisii hore inkastoo xiddigan qaab ciyaareedkiisa naadiga Manchester United uusan haatan aad u wacnayn sida sanadkan loo galay haddana wuxuu haatan oo wajahayaaba arin aad u naxdin badan kadib markii xaaskiisii hore ay kala tageen ay dacwad kusoo oogtay islamarkaana ay sheegtay inuu jirdil u geystay marka la joogo wadamada galbeedkana aad ayay u adag tahay reer galbeedka dhankooda in gabar loo gacan qaado cagtooda waxay ka tahay wax aan aragtay ama wax aad u adag islamarkaana ganaax aad weyn uu mari karo xidigaani haddii lagu helo cadeemo saxa ah. manchester united marka la joogo sidaan oo kale mason greenwood ayaa arrintan oo kale ay qabsatay kadib markii saaxiibtiisii ay sheegtay inuu ku xadgudbay islamarkaana uu gacan u qaaday xidigaasi da yar mustaqbalkiisii kubadda cagta mugdi ayuu galay kooxda manchester united-na waa iska dirtay kadib muddo badan uu maxkamad ka dawareegayay marka haddaa kubadda cagta aad u ciyaaraysid oo joogtidna maaragta horyaalada magacyada waaweyn haddiiba gabar kaasoo dacwato mustaqbalkaaga waa loo baqaa isla markaana haddii cadeen lagu helo ciyaaryahankani mustaqbalkiisa cabsi weyn ayaa soo wajihi doonto manchester united waxay waayi doontaaba xidig kaleeto oo u ciyaara kooxdaasi isla markaana musiibo ayay tan oo kale ay ku tilmaamayaanba xiriirka kubadda cagta baraaziil ayaana xaqiijiyey in baaritaano lagu bilaabayo xiddigan islamarkaana haatan laga saaray kulamada xulkaasi ay ciyaari doonaan kooxda arsenaal ee gabriel jesus ayaana lagu soo dalbaday ayaale amaba lagu soo bedelay inkastoo uu dhowaan kasoo laabtay dhaawac booskiisa haatan gabriel ayaa galaya ciyaaryahanka Antony la yiraahdo oo koox xulkiisa oo iska diideen inuu u ciyaaro kadib eedeymahaani maaragtay soo wajahay haatanna baaritaana ayaaba lagu wadaaba marka waxaa laga baqayaaba wadadii Antonio xidiga lagu magacaabo Mason Greenwood oo horey u qaaday in haatanna Antonio uu qaado oo cabsi ayaa soo wajaheedo xitaa gabadha waxay soo dhigtay muuqaal ama sawiro iyadoo laba ka mid ah faraheeda gacanta ay dhaawac yihiin waxayna sheegtayba inuu asaga dhaawacaasi u geystay una gacan qaaday marka waxaa waaye waa loo baqaa mustaqbalka antoni oo waa lasoo galay xidigaasi haddaan eegno ciyaaryahanka kooxda manchester united jadon sanjo ayaa wuxuu ka jawaabayba hadalkii uu erig tanhaag horey u sheegay kadib tababara ama kulankii ay wada ciyaareen arsenal iyo weliba manchester united erig tanhag ayaa waxuu sheegayba in tababarka marka la joogo uusan si fiican u tababaran sanjo isla markaana uusan u qalminba inuu kooxda u ciyaaro xidig tababarkiisa liito balse sanjo ayaa kasoo jawaabay isagoo yiri waxba yuusan igu marmarsiyoon aniga tababar waa sameeyaa balse ani isaga meelo kale ayaan iska heena ayuu leeyahay oo Erik ten Hag iyo sidoo kale sanjo iskuma faraxsana oo aadna iskuguma wanaagsana kulankii maalin dhoweed Arsenal United-na oo xasuuqa baan United loo geystay ciyaaryahankani Erik ten Hag waa uu ka soo tagay haatan aad ayay arrintooda cirka iskugu sii shareeraysaa waxaana la warinayaaba in Sancho uu ka tagayo naadiga Real Palace Some eegno jordan henderson ayaa wuxuu sheegay inuu isaga tegay liverpool xagaagii markii uu dareemay inaynan kooxdan aysan dooneynin isaga henderson oo soddon iyo sano jir ahaa ayaa iskaga tegay liverpool isagoo ku biiray horyaalka sacuudi carabiya gaar ahaan naadiga al itifaaq kana tegay kooxda liverpool oo waqti badan kusoo qaatay isla markaana koobab badan kula soo guuleystay xidiga reer england ayaana loo soo bandhigayba mushaar uu toddobaadka ku qaadanayo toddoba boqol oo kun oo geni toddobaadkii oo keliya xiddigan oo hadle ayaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan wax ka hadlo tababaro coloob waxaan leeyahayba xiriir fiican ayaan leeyahay mana sii dhexgeli doono sheekada iyo sababtaan u kala tagna anaga liverpool balse waxaan dareemo leeyahayba in kooxda aysan ii baahnayn sidaa darteed ayaan kooxda kaga tegay xiddigan ayaana waqti badan lasoo qaatay naadiga eh, liverpool isagoo haatanna ka tegay markaa aaday horyaalka dhankaasiyo horyaalka sacuudi carabiya oo haatan xidigo badan oo qaaradda yurub magac ku leh ee halkaasi aada ugu qulqulayaan markan haddaan eegno thomas barte ayaa waxaa lagu soo waramayaaba inuu xidigan oo seegi doono kulamada arsenal islamarkaana waqti badan ay arsenal xidigan waayi doonto arsenal ayaana waxay la ciyaari doontaaba kulamada soo aadan tottenham iyo sidoo kale manchester city xidigan ayaa waxaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac islamar ahaantaana uu kooxda ka maqnaan doonaba ku dhawaad lix toddobaad ilaa iyo toddoba toddobaad ayuu maqnaan karaa ayaa la leeyahay baaritaano xidiga lagu sameeyey ayaana waxaa lagu sheegay in arsenaal ay ciyaaryahankan heli dooninba muddo lix toddobaada tan ayaana arsenaal waxay ku noqonaysaaba wax war ay ka naxdo islamarkaana dhabarjab ayay u arkaanba in xilligan uu dhaawac soo gaaro Thomas barte oo ka mid ah xiddigaha ay aadka ugu tiirsan tahay kooxda kubadda cagta Arsenal xiddigan ayaana haatan dhaawac soo gaaray Arsenal ayaana waxay waahi doontaa ciyaaryahankani muddo lix toddobaad iyadoo waqti badan kooxdani uu ka maqnaan doono ciyaaryahanka lagu magacaabo Thomas barte barte ayaana wuxuu seegi doonaaba kulamada ay Arsenal la ciyaari doonto kooxaha Everton, Tottenham, barnamos Man City iyo waliba kulamada Champions League oo Gunners la ciyaari doonto naadiga PSV iyo kooxda Lens. Arsenal ayaana waayeysa ayaa la leeyahayba xidiga Thomas Partey kooxda kubadda cagta Gunners ayaa xilli ciyaareedkii hore waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u qurux badnaa iyadoo wax badan horyaalka hogaankiisa hayay balse ugu dambeyntii nasiib darro ee manchester city ee ka qaadatay horyaalka brimer leaga sanadkani marka waxaa loo arkaaba sanad kale oo ay ganares ee diyaar u tahayba inay si adag u tartanto isla mar ahaantaana ee horyaalkaasi u tartanto kooxaha ugu cadcad horyaalka brimer leaga ee ku guuleysan karo ayayna haatan ganares qayb ka tahay kadib wacdarihii ay dhigtay kulankii manchester united oo ay toddobaadkan wada ciyaareen iyadoo daqiiqadihii dheeriga ahaa ee lagu daray ee laba gool oo degdeg ah ay dhaliyeen naadiga lagu magacaabo Arsenal Arsenal marka waxay u muuqdaanba in horyaalka Premier League ee mar kale diyaar u yihiinba inay u tartamaan horyaalkani maadaama horyaalkii hore ama sanadkii hore ay ka fashilantay sanadkan waxay tababare Arteta uu taagan yahayba waa sanadkaygii tartan ayaana diyaar u ahay waa tahay weliba waxaad dhageysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n ayuuidin kaga imaanayaa haddaan markaan eegno afar waa afar ciyaaro oo kaliya ayaa la ciyaaray horyaalka brimer leaga afarta kulan ee la ciyaaray kooxaha qaar aad ayay u faraxsan yihiin oo afarta kulanba waa ay badiyeen halka kuwo kale saddex kulan ay guul gaareen midna bareejo galeen kuwo kalena inay badiyaan waa waluu kari laayahay oo waxaa laga yaabaa inay hal kulan badiyeen inta kalena ay lumiyeen horyaalka Premier League ayaana haatan waxa u muuqdaaba amaba kooxa badan ayaa waxaa la dareemayaaba in macalimiintooda ama tababarayaashoodaba la ceerin doono waliba si degdeg ah iyagoo kuwo kalena ay u muuqato in shaqadooda ay si nadiif ah usii wadan doonaan macalimiinta aan natiijooyinka kooxdooda u keeneen aan lagu farxin ayaana waxaaba kamida mid ah eh, Erik ten Hag iyo Pochettino oo kala maamulo kooxaha manchester united iyo weliba chelsea kuwaasoo natiijooyin aada u liita ay keeneen kulamadii ay ciyaareen taageerayaasha ayaana aada u saluugaya macalimiintaasi oo aada maaragtay u doonayaba in kooxooda si deg dega ah looga buriyo maadaama aysan u muuqanba inay kooxda sii wadi karaan natiijo ay ku qancaana ay keeni karaan waxaa saadaal lagu sameeyay horyaalka brimer liaga iyo kooxaha noqonaya kuwa macallimiintooda sida degdega ah u ceerin doona iyo weliba macallimiinta ugu horeeya ee la ceerin doona iyo weliba kuwa ugu dambeeya ee horyaalka Premier League iyadoo macallimiinta kooxaha kala ah Everton iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Luton Town la yiraahdo Sheffield United Bournemouth iyo Chelsea lagu saadaaliyeyba inay yihiin macallimiinta ugu horeeya ee laga ceerin doona horyaalka Premier League sanadkani Kooxaha waaweyn tababarayaashooda ayaa waxaa qayb ka ah kooxda eh, Chelsea eh, tababare Pochettino iyo sidoo kale Erik ten Hag naadiga Manchester United tababarayaashan ayaa waxaa laleeyahay halis waxay ku jirtaa shaqadooda eh, horyaalka Premier League afar kulan ayaa laga ciyaaray afarta kulan Manchester City naadiga la yiraahdo afartoodaba way badisay iyadoo laba dhibcood oo nadiif ah haatan haysato Tottenham afarteeda kulan waxay ciyaartay saddex kamida waa ay badisay hal kulanna barbardhac ayay gashay toban dhibcood oo nadiif ay haysataa liverpool afarta kulan ay ciyaartay saddex kulan way badisay hal kulan barbardhac ay gashay toban dhibcood ay haysataa westhama lamida afarta kulan ay ciyaartay saddex way badisay hal kulan barbardhac toban dhibcood ay haysataa ganars waa lamid afarta kulan saddex way badisay oo dhibco nadiifa ah ka qaadatay hal kale barbardhacay gashay toban dhibcood oo nadiifa ah ayay haysataa wax guuldarana weli ma aysan la kulmin naadiga brighton booska lixaad ayay kaga jirtaa horyaalka brimer leaga afarta kulan ee ciyaartay saddex kamida way badisay hal kulanna waa laga badiyey oo kulan ayay lusgareysay sagaal dhibcood ayayna leedahay booska toddobaad waxaa ku jirta crystal bales toddoba dhibcood ee haysataa sideedaad waxaa ku jirta Brentford sideed ayadana waxay haysataa lix dhibcood Nottingham booska sagaalaad lix dhibcood ay leedahay Aston Villa booska waxay ku jirtaa tobanaad lix dhibcood ay leedahay Chelsea Manchester United aabe weli waa ay kasii hooseeyaan kooxahaasi oo Manchester United waxay ku jirtaa booska koob iyo tobanaad afarta kulan ee ciyaartay laba kulan way badisay labana waa laga badiyey lix dhibcood ayayna leedahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kooxda laga yaaban yahay ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafayna mugdiga ku jirtay, haatanna weli aysan wax qurxoon ka muuqan, waa kooxda kubadda cagta Chelsea. Afar kulan ee ciyaarta horyaalka Premier League, hal kulan waxay ay badisay, kulanna barbardhac ayay gashay, halka laba kulan oo kalena laga badiyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan waxay ku jirtaa booskii ay xagaagii hore ku dhamaysatay ee labiyo tobanaad kaalinta labiyo tobanaad ayay Blues fadhidaa naadiga Blues waa kooxda kaliya ee lacagaha ugu badan bixiday suuqa kala marka la dhaho oo lacagtay Chelsea ku bixday suuqa kala marka la isku dardaro horyaalka La Liigaha oo dhan kooxahooda lacagta bixiyeen waxaa ka badan lacagta ay Chelsea saasay tahay ilaa iyo wax xal eh Blues waa loo leeyahay oo afartii kulan ee haatan ciyaartay labaa laga badiyay midna way badisay midna barbardhac ayay gashay afar dhibcooda bes ayay haysataa marka ceeb ayay ku dhex fadhidaa naadiga buluwis xagaagan aad ayaa looga niya jabsan yahay meeshay ku dhameysan doonto iyo waxa isbedeli doono bujatino ayay sanadkan ama xagaagani wuxuu yahayba tababaraha cusub ee jelsiya ah, isna weli waa uu ku fashilan yahayba kooxda inuu natiijo saxan ama natiijo lagu farxo uu gaarsiiyo oo afar dhibcood oo kaliya afarta kulan ay ciyaareen ayay haysataa jalsiga marka xaalkeeda waa xaal aada u liita kulamada soo socda kadib marka laga soo laabto dhankaas iyo xulalka waa la arki doonaa waxa jalsiga iska bedelo balse tababara bujatino haatanba goor hore taageerayaasha blues waxay taagan yihiinba bujatino out oo kooxda bujatino ha laga saaro ayay leeyihiin tababare ama waa maaragtay taageerayaasha naadiga buluus buluusna wax ka qaldan weli waa la garan laayahay inay si sikastay suuqa u gasho xidigaha ugu qaalisan ee soo gadato lacag kasta ay bixido kooxaha ee suuqa ku ciisho ama ku buusto ayadana waxaa lagu ciilciilayaaba horyaalka brimer leaga kulamada marka la joogo ciyaaristiisa iyadoo kulamada haatan booska labiyo tobanaad ee fadhisaba iyadoo afar kulan ciyaartay afar dhibcood oo kaliyana haysato hadaan eegno kooxda manchester united ayaa iyana waxaa la sheegayaa inay chelsea ay usoo bandhigtay saxiixa xidiga lagu magacaabo jadon sanjo si xidigan oo dhankaasiyo manchester united ay iska dirto oo ay u dirto naadiga chelsea mar ahaantana united-ka ay qaadato ciyaaryahanka timaha weyn ee lagu magacaabo marco corella intii uu furnaa suuqa kaliibsiga manchester united ayaana si aada ah waxay u dooneysayba inay gacanta kusoo dhigto kokorela oo ay rabtay inay jalsiga kasoo qaadato balse taasi waxaa laleeyahay maadaamuu doonaya erigtan haag in saanjo oo maaragta kusoo badasho kokorela dhanka jalsiga ayay taasi ka adkaato oo bluwis waxay miiska soo saartay amaba ay dooneysaba in naadiga jalsi waa naadiga lagu magacaabo manchester united ay bixiso lacag balse lacag diyaara mu aheen sidoo kale No adhiga Blues waxaa laleyahy Jadon Sancho maaysan rabin inay qaadato oo halkii ay Sancho qaadan lahayd waxay ka doorbiday inay soo qaadato xidiga daada yar ee Manchester City kasoo qaadatay ee Cole Palmer. Palmer ayaana gacanta ku dhigtay naadiga Blues oo Sancho iyo Palmer markay heshay waxay qaadatay Palmer oo Sancho waay ka tagtay. Sancho ayaana wuxuu kudhibtoonayaaba horyaalka Premier League iyadoo haatan la filayo inuu aadi doono dhankaasi horyaalka Sacuudi Carabiya halkan haddaan eegno isla wararka manchester united ayaa waxay warnaxdalla ka helaysaaba goolhayaeda cusub andare onana iyadoo la xaqiijiyeyba in andare onana isagu laftiisa uu xaqiijiyey inuu dib ugu laaban doono ciyaaraha caalamiga ah ee xulka qaranka cameroon ay ciyaari doonaan xidigan ayaa horey waxa u shaaciyeyba inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ee xulkiisa qaranka kadib markay isku dhaceen maamulka iyo isaga waxuu shaaciyey inuu ka fariistay ciyaaraha xulalka islamarkaana uu ciyaari dooninba kooxiisa ama xulkiisa qaranka cameroon balse haatan arintaani xal ayaa laga gaaray oo andere onana ayaa wuxuu shaaciyeyba inuu dib ugu laabtay xulkiisa qaranka cameroon iyadoo bisha soo socoto ama bilaha la ciyaari doonaba tartanka xiisaha badan ee qaramada qaaradda afrika uu qayb ka noqon doono isla markaana oo u ciyaari doono qarankiisa Cameroon arintan ayaana waxay naxdin ku tahay ama wadna xanuun kooxda kubadda cagta Manchester United taa oo maaragtay guulahayeeda koowaad waayi doonto xidigan ayaana dib ugu laaban doona qaarada afrika iyo weliba xulkiisa qaranka Cameroon isagoo ka qaybgeli doona waajibaadkiisa xulka qaranka Cameroon koobka qaramada qaarada afrika ayuuna qayb ka noqon doonaaba Andre Onana Onana ayaa gacanta kusoo dhigtay naadiga lagu magacaabo manchester united suuqa xagaagaani intii uu furnaa iyadoo haatan xidigaani qaab ciyaareedka soo bandhigay aan lagu qancin ander onana ayaa afar kulan oo ciyaaray horyaalka brimer leaga waxaa laga dhaliyey sideed gool ayaa shabaqiisa la daabsiiyey marka xidigan waxaa laleeyahayba waa ay kanaxsan naxsan yihiinba qaab ciyaareedka uu soo bandhigayo iyo siduu goolkiisa u difaacan laayaha waa laga naxsan yahay oo afar kulan kulanoo ciyaaray sideed gool ayaa shabaqiisa lasoo daabsiiyey ander onana marka waxaa laleeyahay taageerayaasha manchester united waxay taagan yihiinba onaanihii inter joogay kan maahan miya oo onder onana markuu jeego kooxda kubadda cagta inter milan wuxuu ahaa goolhayo libaaxa shabaqiisana aan la mari karin oo in kubaddu dhaaftaba ay aada ugu adkaan jirtay xidigaha ka ciyaara horyaalka maaragtay horyaalka lagu magacaabo Serie Talyaaniga aad ayaa waxaa laleeyahay ay ugu adkeedba inay maaragtay dhaafaan haatanse markuu imaado Manchester United iyo horyaalka Premier League waa la yaaban yahay oo xidigaani waa uu maaragtay goolkii ku gam noqdo goolkii lagu soo tuuro waa uu dhaafayaa afar kulan kaliya sideed gool ayuu sii marayaa ciyaaryahanka Andre Onana oo shabaqiisa waa uu ka adkaan la-yahay ayaa laleeyahay haddaan eegno markaana xalay waxaa laga ciyaaray horyaalka lagu magacaabo mlska dalkaasi mareykanka naadiga inter iyo miami ee leonel misi ayaana badisay saddex gool iyo hal ayayna weliba ku badisay kulankan ayaa leonel misi shabaqa uu gaari waayey wax goola ah ma uusan dhalin misi ayaana kulamadii lasoo dhaafay waxaa ku adkaatay inuu shabaqa gaaro sidaan oo kale kulankii horey u ciyaareen naadiga inter miami iyo nashville shabaqa waa uu gaari waayey oo eber iyo eber ayay ku dhammaatay haatanna kulankii xalay ciyaareen kooxda emeleska ee lagu magacaabo inter miami wax goola ma uusan dhalin oo shabaqa waa uu gaari waayey miisi marka waxaa laleeyahay goolkii ayaa yaantan ku adkeynaya oo shabaqa waa uu gaari laayahay wax goolana waa uu dhalin laayahay kulankii xalay miyaami ay ciyaartayna saddex gool iyo hal ayay ku badisay oo weli wadadii guulaha ayay cagta ku hayaan Kadib markii kulankii la soo dhaafay ee kooxdani laga adka badin weysay haatan wadadii guulaha ayay dib ugu soo laabteen kooxda kubadda cagta Inter Miami. Kulankii xalay ahaana saddex gool ayay ku badisay kooxdani oo weli waxay wadaneysa laleeyahayba wacdaraheeda dhalinta goolasha iyo inay dhibco nadiifa ah ka tirsato kooxaha ka hor imaanaya. waa tahay dhageystayaal guud ahaana maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha k ayaad kala socoteen ee tan iyo kulan dambe sidaasi nabadgelyo